iyaga iyo inta jidkooda haysaba lacnagaa ku dhacda gaalay ahaayeen arrintu haddaba colaaddu ma dhowa meel dhowma joogto aad bay u qota dheertahay xilliga saa laleeyahay waa goorma kun sanaa ka soo wareegta xilliga waxyaabaha la qorayo intaa lagagama harin saxaabadii si gaara waxaa loo maagay ummahaatulmuminiin nabiga xaasaskiisa alayh salatu asalaam ilahi wuxuu yihi qur-aanki subxaana wa tacaala annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim waazwaajuhu ummahaatuhum hooyooyinkii wey haweenkii ilaahay uu doortay nabiga xaasaskiisa inay dunida ku noqdaan oy gurigiisii iyo hooygiisii noqdaan una doortay inay aakhirana ahalkiisii iyo xaasaskiisii iyo hooygiisii noqdaan ummadda aayadana qur-aana ilaahay ku soo dejiyey markii qaarkood munaafiqiintu ay direen oo caaisho balaa'adeeda qur-aan ilaahay ku soo dejiyey oo innaga layna amray aadaabtan ula dhaqmi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 guday labadan ay ahaayeen bay dhaheen caaisha haddana si gaara usii maageen maadaama nabigu iyada usii jeclaa si gaara loo sii maagay xajada waa sii kurbaanaysa sii dhaanaysa sooma markaasay waxay sameeyeen waxay yidhaahdeen caaisha naag xoray wareegtay ahayd yidhahdeen munaafiqiinta hadalkii yidhahdeen way ogow ilah in aladiina jaauu bilifki kuwa been abuuradka la yimid cusbatu minkum koox idinkida ka wey aayado qur-aana ah inay beri tahay oyna waxaa baan tahay bay kusoo degeen majliska jidka labaatan iyo labaad safxada laba boqol iyo afartan iyo laba boqol afartan iyo kow waxa uu kaga hadlayey ba wuxuu ku sameeyey aayad buu keenay kaana taxta cabdayni wadaraba allaahu maala masalan kafaru imra'ata nuuxin waimra'ata luutin soo laba naagood nabi luut nabi nuux qaba lagama sheekeynaya kaanataa labadaa naagood taxta cabdayni min cibaadina saxbin fakhaanataahuma aayaddaasuu keenay wuxuu yidhi almuraadu bi haadihi اlaayati caaishatu caaishaa looga jeedaa warta imra'ata nuuxin wa imra'ata luutin baa la yiri maya maya fakhaanataahumaa sooma aragtid buuliy gogol dhaaftay wixii ilaahay qur-aanka cad kaga beri yeelay buu xulay gogol dhaaftay kadib muxuu leeyahay marka wuxuu yihi imaamka haa'ibka ee shiicadu markuu yimaado intii lasoo nooleeya caaisha baa xaddu rajmi laga oofin doonaa dhagax baa lagu diri doonaa waayo way zinaysatay weli iyadoo reer leh subxaanak intaa aalubeytka nabiga hoosuu galay iyagana aalubeytkii nabiga sala allahu alayh waalih wasalam waradia allahu canhum jamiica waxaa ka mid ahaa caali cabaas oo adeerkii ah waxaa ka mid ahaa caruurtii u dhalay cabdilaahi bni cabaas cabaas nabigu markuu ka hadlayay waxa uu yidhi amaa calimta anna cama rajuli sinwa abiih ninku adeerkii booskii aabihii oo kale inuu lamid u jooga miyaydaan ogeyn hiya calaya wa milaha macazakaa loo doonay xoolo ninkii yidhi waan ka soo waayey markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi cabaas haddaad ka soo weydey ninkoo adeerkii darajada aabbihii buu u joogaa anigaa bixinaya zakada cabaas low leeyahy mar hadduu aabbahay oo kale way ninkii ma badbaadin cabdullaahi bni cabaas oo nabigu u duceeye yidhi allaahuma bacfaqihu fi diini wacallimhu taawiila ilaahu diintana fahansii tafsiirka iyo macnaha diintana si fiican u bar oo xabru ummati caalimka ummadda iyo tarjamaanu tarjamaanul qur'aan loo yaqaynay isna ma badbaadin wiil kaleo cubaydulaahi la yidhahdo walaalkii haana ma badbaadin halka iyagu ay caayayaan aimada sunnadu abwaab gaaray u sameeyaan oo imaamu axmed raxmatullaahi caleyh musnadkiisa markuu khulafada raashidiinta axaadiistoodii dhameeyey aalubeyt ku xijsiyey cabdillahi bni cabaas cubaydillahi bni cabaas waxaa laamidka intii ay wariyeen markaa kadib buu saxaabada kale u gudboolo cashara mubashiriin waxay noqdeen waxa uu leeyahay marka waxyaalaha yidhahdeen waxaa ka mida ah alkashi rijaalu alkashi waxau ku leeyay safxada konton iyo saddexaad waman kaana fii haadihi acmaa fahuwa fi laakhirati acmaa wa adallu sabiila aayaddaasaan fasirayaa buu yidhi qofkii adduunkan indhool ahaa aakharana indhool buu noqon jidkiisaba aad buu dhinsan yahay wuxuu yihi nasalat fi lcabaasi cami nabiyi sala allahu calayhi wasalam cabaasoo nebiga adeerka ay ku degtay loola jeedaa buuyihi nabiga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 kama qodna saas darteed bay waxay yidhaahdeen ilaahay aakhariya adduunba imaamyadu uu abuuray adduun iyo aakharaba imaamyadan baaba loo abuuray iyagaana iska hay hadday yeesheenna waxaa xigta waxay doonaan bay ku samayn karaan ciday doonaan bay siin yucطii man yashaa wayamnacu man yashaa wey yarzuqu man yashaa wayaxrimu man yashaa xaggii ilaahnimadaa loo gudbay soo maha waxau leeyahay sheekhoodaas saduuq fi ictiqaadaat laba boqol iyo lixda boqol iyo toddoba sabxada yajibu an yuctaqada ana allaha caza wajal waxaa waajiba inaad caqiidaysaan ood rumaysaan ilaahay lam yakhluq khalqan afdala min muxamadin walaimati nabi muxamed alai sl iyo aimada wax ka fadli badan ilaahay uunkan kumaba abuurinba وأنهم أحب الخلق إلى الله وأكرمهم ilaahay kuwa ugu jecel yahay agtiisa ugu sharaf badan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 ana alarda kulluhaa lilimaami baabka waxaan kaga hadlaynaa arladoo dhan baan ku iska leh ina alarda lilaahi di away dhulka ilaahay baa iska leh may dhulka imaamkaa iska leh wey waxyaabuu keenay waxaa ka mida wuxuu leeyahay qaar baa waxay yidhaaheen buu yihi aimmadoodii ka mid a amaa calimta ana addunyaa waalaakhirata lilimaami miyaadan ogeyn aakhiriyo adduunba imaamku inuu iska leeyahay yadacuhaa xaysu yashaau meeshuu doono uu geeyo cidduu doono uu siiyo wayadfacuhaa ilaa man yashaau uu siinayo cidduu doono jaa'izun lahu daalika min allaahi arrintaani ilaahay baa u baneeyey ogolaaday waa baalkii munaaqibkaa meeshuu ka yidaan malaynayo usuulkaas baa laa keenay usuulkaadu juska koowaad afar boqol iyo sagaalka eg waxaa kaloo uu leeyahay midbaa wuxuulihanoo ragga odayaasha ah la jooga baasamadii baa roob da-ayoo bahalkii la dhihi jiray ama gugaadhe ama maxaa kaloo la yidhahda magacaa u tiraadaba daryaanka weyn baa yeelay markaasuu wuxuu yii uu yidhi amaa inahu kaana min hada ram inahu ma kaana min hada alracdi wa hada albarqi fainahu min amri saaxibikum bahalka hunkadkaa hilacaad maqlaysaan waa amarka saaxiibkiin baa bixinaya markaasaa waxaa yidhi waman saaxibunaa saaxiibka ayagaa sheegaysaay waa kee qaala amiiru lmuminiina caliyun calayhi salaam caliga amarkaa bixinaya waa waree sheekada intaa hadday tahay waysalanaan lahayn weli ninka majlisan la yidhaahdo sideed bej qiso dheer buu sideed bej ku keenayaa sideed bej hafin kuma karo laakiin aan googo sidii ka soo sideed qisada dheer ee cali radiallahu anhu bixaar laba juska labaatan iyo toddobaad sabxada soddon iyo saddex ilaa afartan arrintaasi wuxuu siinayaa cali radi allahu canhu ardaahu quwa khaariqoon iyadoo kaleetaba la arago ilaahay mooyaan wax kari kara uusan jirin wuxuu leeyahay cali laba badaruurood buu saa ugu yeeray sidii mara la soo duubay wrig intay tir su agstaagtay labadi daruuroodba mid buu fuulay keligii midda kalena wuxuu saaray asxaabtiisii oo salmaan iyo miqdaadi ay ka mid ahaayeen markaasuu wuxuu yiri buu yahay cali xaashaahu inuu hadalkaa yidhaahdo ana caynullaahi fii ardi ana ilaahay laftiisii oo dhulkii joogaana ana lisaanullaahi annaatiqu fii khalqi carabkii ilaahay oo khalqigiisa allah ku hadlayaana ana nuurullaahi aladii laa yudfaw nuurka ilaahay damin baa anigaa ah. ana rabullaahi ana rabbun allaha rabullaahi aladii yu'taa minhu rabbigii ilaaha ee xaggiisa laga imanayey baan ahay wa xujatuhu calaa cibaadihi addoommadiisa xujo u dul saarayna waan ahay bixadan waa juska labaatan iyo toddobaad sabxada labaatan soddon iyo afar juska labaatan iyo todoba sabxada labaatan afaraad subxaanak cali radi allahu canhu ardahu intaa mushrikiin la dagaalamay oo kuwa ilaaha baatiha yiri soo qabqabtay gubay baa lagu been abuuranaya waxaa rabaa in lagaa dhaadhiciyo annagu maanaan iska dhihine aimadu iyagaaba yiri ilaahyaa nahay mar kale wuxuu leeyahy wuxuu yidhi ana rabbukum waladii falaqa alxabbata ana rabbukum rabbigiin baan ahay ilaa uu soo wadoo yidhi waladii baan ahay falaqa alxabbata midhaha abuuray wa bara'an nasmata nafleyda abuuray inii la amliku min malakuuti الsamaawaati wاlardi malakuutka cirkiga dhulka waxaan leeyahay maa low calimtum bibacdihi lama xtalama ahmalahu jinaanukum haddaad ogaan lahaydeen in yar oo kamida waxaan adduunka ku leeyahay ee aakhirada qalbigiinu ma xamili kareen ina sma allaahi alacdam magaca ilaahay weyn cala nayni wasabciina xarfan toddobaatan iyo laba xaraf buu ka kooban yahay wa kaana cinda aasaf bni barkhiya ninkii reer bani israa'iil ee hore waxaa hayey xarfun waaxidun markaasuu xarafkii ku hadlay kadibna laala isagii iyo balqiis carshigeedii intii u baa ilaahay gooyo carshigii baa soo boodayba ilaa sariirtii uu soo qabsaday kadibna dhulku buu ku noqday wa cindanaa naxnu wallaahi annaga agtayadana inaani wa sabcuuna xarfan toddobaatan iyo labadii xaraf waan haynaa hal xaraf buu ninka waxa ku seeyey toddobaatan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 iyo shanaad saddex boqol iyo konton saddex boqol konton iyo kow إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة camdan wa khaطaan saxaabada kooxda yadu madhabka yadu waxaan isku raacsannahay aimada yadu inaan qalad ka dhicin mid yar iyo mid weyntoona si kas iyo si ka ma'a midna aan uga dhicin min waqti wilaadatihim ilaa an yalqaw allaha xilligay dhasheen ilaa ilaahay la kuma laga gaaro qoladii hore hadday yihiin kuwa mucaasiriinta ah mid kamida ah kitaabkooda cabdullah fawaad taarikh اlimaamiyati kitaabka la yidhaahdo waa waxa uu ku leeyahay isaguna iyo maxamed rida almudafir caqaa'id اlimaamiyati labada waxay ku leeyihiin kutubtooda ina اlictiqaada bcismaة اla'imati jacala اlaxaadiiث alatii tasduru canhum صaxiixaة duuna an yashtariطu اtiصaala sanadiha ila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 muraaqibka o kaleeta way ninkii waxaa rumayn waayey qodobkayba waxaan kaga baxayaa war waxaa la sheegay ee imaamada laga dhigay ee ilaahnimada saa loo gaarsiiyey ninkii rumayn waaya magaal baa agtooda mise muslim buu ka yahay waxay yidhahdeen ninkii intaa rumayn waayo waa gaal dhiiggiisa iyo xooliisana waa xalaal markaase waxay yidhaahdeen ibnu baaba wayfal ictiqaadada wuxuu ku leeyahay saxada boqol toban iyo kow iyo bixaar rawaal majliska labaatan iyo toddobaad saxada lixdan iyo laba waxay leeyihiin waictiqaaduna waxaan ka rumaysannahay fii man ankara imaamata amiiri اlmu'miniina wala'immati min bacdihi imaamada ay leeyihiin cali iyo aimadii ka dambaysay ninkii inkiraaye أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء wuxuu la mid yahay nin nabiyadii ilaahay nabadnimadooda beeniye buu lamid yahay waاctiqaadunaa fii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 laysa tadruuna min ayna utiitu ma garanaysaan buu idinkan baa la idinkaga yimid markaasuu wuxuu yidhi juciltu fidaaka ilaa an tukhbiranii inaad ii sheegi maahan ani ma garanayo wuxuu yidhi ya aba isxaaqa in allaha caza wajal ilaahay lamaa kaana munfaridan bilwaxdaaniyati ibtada alashyaaa laa min shay markuu keligii yahay iyadoon waxba jirin waxba soo bilaabay kow faajra almaaa alcadba biyo macaan buu wuxuu ku sii daayey calaa ardin ayibatin aahiratin dhul daahiro wanaagsan buu ku sii daayey sabcata ayaamin maca layaaliha toddoba maalmood iyo habeenahooday biyuhu dhul fiican oo daahira ku socdeen uma nadaba almaau canha biyihii baa ka guray faqabada qabdatan min safaawati daalika iini dhintii dhoobadii saafida ahayd baa waxoogee lagacantooba laga soo qaaday wahiya tiinatunaa ahla albeyti ahlulbeytkaana laga abuuray middaa ko uma qabada qabdatan min asfali daalika iini dhoobadii salkeeda hoosena midbaa cantoobaa laga soo qaaday wahiya tiinatu shiicatina shiicada iyada dhoobada laga abuurayna taas weeye uma stafaanaa linafsihi annagu isaga xaggiisu noo doortay falwana iinata shiicatina turikad kamaa kaanat kamaa turikad tiinatuna taayada aalubeytka asaan wax loogu darin haddii tashiicada iyada laga abuurayna aan waxba lagu dari lahayn lamaa zanaa axadu minhum wa saraqa hal qof oo kamidoo zinaysta ama waxaada lama arkeen o walaa laata daboolana ma noqdeen liwaad iyo dabool iyo khaniisnimona ma sameeyeen walaa shariba almuskira maandooriyo ma cabeen wala ktasaba shaya mima dakarta waxyaabihii xumaatada ay tirinaysa oo dhanna waxba sameeyeen haddii dhoobadoodii oo keligeeda laga abuuri lahaa o maxaa soo socda walaakin allaha caza wajal hase ahaatee ilaahay baa ajra maa almaalixa biyo dhanaan buu ku sii daayey calaa ardin malcuunatin dhul uu lacnaday ku dhacday sabcata ayaamin maca layaaliha toddoba maalmood iyo habeenadoodii baa dhul malcuuna biyo dhanaan lagu sii daaye haye uma qabada qabdatan qabdatahu ilaahay cantoobuu ka soo qaaday wahiya tiinatun malcuunatun min xamain masnuunin dhooba la lacnada xamain masnuunintii ay qur-aanka lagu sheegay adagaa lagaa wari ujeedaa xaashida waa sii kudlaatay wahiya tiinatu kumaynan hadleen walam yasuumuu walam yusalluu walam yuzakuu walam yaxiju lbeyta soon iyo salaad iyo xaj midna mayna sameeyeen walam tarow axada minhum bixusni khuluqin dad wanaagsan hal mida maydaan ku aragteen haye walaakina allaha jamaca tiinatayn dhiiradii shiicada yada iyo tii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 aafayn doona haddaad sheegta arrintaa lagaa maqmaqlo qari bahashaas sababta loo qarin maxay tahay annucmaani filan waari nucmaani uu ku sheego wuxuu yidhi لأنه لو طلع الشيiعي عalى hadiه العaقيidaةi عaقيidadan caamada شhiicadu hadday nagu ogaan lahaayeen تacamada أfعاaل الكibaari odayaashii amadooda waaweyn waxay sameeyaan bay ku dhiiranayaan lxusuuli اladaة الdunyawiyati si adduunka ugu raaxaysta wa bay isaga sameeyaan ila wax walba iska dabaalo weeye dembigada sunaa qaadaya caamada iyada haddaan u sheegno wixii ragga waaweyn loo ogolaa inay iska dabaashaan muxuu ninka weynu dabaalanaya marka licilmin wuxuu og yahay ana wabaalaha alukhrawiy xaaraanta adduunka dabaalanaya hoogeeda iyo khasaaraheeda aakhira inamaa huwa calaa hayrihi dad kale loo qabsan doona ya salaam marka waxaa wey haniyan lishiicatimia idinkuna xaaraanta dabaasha annagana